jireenoo aada bay isula maaragtay qiimo badnaayeen oo dadka aafaaqiyiinta oo dibadaha ka yimaada iyo markii ay yimaadeen waxay dhihi jireen dharkiina ha ku dawaafinin oo dharkiina qurun weeye oo laguma dawaafi kare eh dharka maaragtay dadka reer xaramka oo ahlullaahi ah ka qaata oo dharkaas ku dawaafa kii aan dharkaas helinna isagoo qabo waad ku dawaafi jiray kama qaala tacaala qad kaanat aayaatii tutlaa calaykum waxay ahayd aayaadkaygu in laydinku akhrinhayo wa kuntum waxaa ahaydeen tankisuuna calaa acqaabikum cerbihiina inaa u laabanayseen u cararayseyn mustakbiriina bihi bisababi jiwaari lbeyti inaa isu weynaysiinaydeen <clears throat> qad kaanat aayaatii tutlaa calaykum ilaahay subxaanahu watacaala ayagii oo la hadlaaya khitaabka ayaguna u wajahan yahay wuxuu leeyahay marka qad kaanat aayaatii tutla calaykum aayaadkaygu waxay ahaayeen in laydinku dul akrinhayo fa kuntum calaa acqaabikum waxaa ahaydeen inaa maaragtay aribtiinna u laabatiin tankisuuna calaa acqaabikum ciribtiina inu laabatiinoo gadaal u baxdeen ulajeedada marka waxaa weeye diinkii un la keenay ayaa ka jeedsateen oo aada maaragtay qaado weydeen mustakbiriina bihi bisababi albeyt alxaraam ayaa isu weynaysiinaydeen saamiran adinkoo kusoo jeedahaya qur-aanka dacnintiisa iyo nabiga dacnintiisa iyo wax ka sheegitaankiida tahjuruunana ka tegayaan oo maaragtay qur-aanka aan dan ka yeelanayn iyo nebiga wa qaala tacaalaa waid yamkuru bika aladiina kafaruu waxaa sheegtaa amase xusiisataa markii kuwa gaaloobay ay arrin xun kuu dabarayeen liyuhbituuka in ay ku xiraan aw yaqtuluuka ilaa qowlihi tacaala wahum yasuduuna cani ilmasjidi alxaraami waxay ahaayeen masaajidka xaraamka ah inay dadka u diidayaan waddadiisa wamaa kaanuu awliyaa ah masaajidkaas marka dadka u dhow ayaga oo xaq u leh inay khadam u noqdaanna ma aha in wliyaauhu maa wliyaauhu awliyadiisu ma aha ila almuttaquuna walaakin aharahum laa yaclamuun fabayana subxaanahu ana almushrikiina laysuu wliyaa'ahu walaa wliyaaa beytihi wainamaa inamaa wliyaauhu lmuttaquun masaajidkaas maaragtay amase beytulxaraamkaas ilaahay marka aayaadka wuxuu ku tilmaamahayaa in dadka awliyada oo masaajidkaas u dhow oo ahalka u noqon karaa muttaqiinta inay yihiin ee nimanka mushrikiintu inaysan owliye u ahayn beytkaas wa fi saxiixayni can camri bni alcaasi radia allahu canhu anahu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu jihaaran min geyri sirin si caddaan ah oo aan sirraysi ku jirin ayuu wuxuu u dhahay ina aala abi fulaan laysuu lii biwliyaa abu fulaan ninka la yihah hebel maaragtay abu fulaan ee aalkiisa aniga iima ah awliyo inamaa waliyii allaahu wa saalixu lmu'miniina waxaa ii dhow ilaahai subxaanah wa tacaala iyo mu'miniinta kuwooda wanaagsan wa hada muwaafiqun liqowlihi tacaala faina allaha huwa mowlaahu allaahu subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan mowlaahu nabigiisa mid u gargaarahay oo u dhow wajibriilu wa saalixu lmu'miniina waalmalaa'ikatu dahiir malaa'igtuna way mid usii kaalmaynaysaa bacda daalika intaa kadibay malaa'igtiina usii kaalmaynaysaa wa saalixu lmu'miniina huwa kullu man kaana saalixan min almu'miniin wa hum almu'minuuna almuttaquuna wliyaau llaahi marka saalixu lmu'miniina kullu man kaana saalixan min almu'miniina weeyaan wahum almuttaquuna almu'minuuna almutaquuna wliyaau llahi wliya ilaahay ayaga ah wadakhala fii dalika abubakrin wa cumar wa cuhmaan wa caliy wa saa'iru ahli baycati ridwaan aladiina baayacuu taxta ashajara waa maaragtay geedka ooleed meel la layidhaah xudaybiya kuwa maaragtay nebiga maaragtay kuula mubaayacooday inay si fiican nabiga iyo diinkiisa u difaacaan xataa mowd ba ha gaarsiiye meeshaa shamiis baa la yidhaha hadda magaca xudeybiya la dhihi jiray lama yidhaahdo meel maka u dhow weeye xuduudulxaram ayay u dhowdahay oo maaragtay waxaa la sheegaa nebigu markuu meeshaas u joogay markay salaadu galaan wuxuu usoo geli jiray xuduudulxaram buu ku dukan jiray marka xuduudka ay cirifka ka saaran tahay wa وكانوا ألفا وأربعمائة كلهم fi ljanna كما ثبت fi saxiixi can النبي صلى allahu عليه وسلم أنه qaala laa يدخل nnaara أحد miman بايع taxta الشجرة qof naar gelaya ma jiro oo ka mid a geedkaas maaragtay nebigu hoostiisa uu dadka kula mubaayacooda dadkii dadkaas ku jiray ومثل هذا الحديث الآخر إن أوليائي المتقون من حيث كانوا وأين كانوا أوليadeydu waxa weeyaan dadka mutaqiinta meel kasto ay joogaan iyo maaragtay waxay ahaadaanba wax kastoo ay yihiin ummad nooc kastoo ay ahaadaan amase meel kastoo ay joogaan dadka mutaqiinta awliyadeyda ah wakamaa anna min alkufaari sida ay uga mid yihiin kufaarta man yaddaci annahu waliyullaahi walaysa waliyan lilaahi bal caduwun lahu fakadalika sidaasoo kaleeto min almunaafiqiina munaafiqiinta eh, aladiina yudhiruuna sidaasoo kaleeto min almunaafiqiina munaafiqiinta aladiina kuwiibaa ka mida yudhiruuna alislaama islaamkii muujinayeen wa yuqiruuna fi daahiri bishahaadati an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuuluullah wa annahu mursalun ilaa jamiici alinsi bal ila athaqalayni kuwii la cusleeyey oo alinsa waljinni ah al-insi waaljinni kuwa marka wuxuu leeyahay sida gaalada kuwa ah oo la yaqaano ay u sheeganayaan inay yihiin dad owliye alla ah oo markaa sida waaqic aana ayna sidaas ahayn acdaa ilaahay ay yihiin haddana sidaasoo kaleeto munaafiqiinta waxaa ka mid a kuwa islaamkii muujisanaya sida daahirka ah oo nebiga risaaladiisa qirayaan ilaahi subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisana qirayaan oo nebigu in loo soo daray insiga iyo jinniga qirayaan wayactaqiduuna fi lbaatin laakiin baatinka waxay ka rumaysan yihiin maa yunaaqidu daalika mithlu an laa yuqiruu fi lbaatin waa waxaa la kala saaro waxaas daahir iyo baatin weeye oo maaragtay baatin baa jira oo daahirka ka duwan wayactaqiduuna fi lbaatini maa yunaaqidu dalika mithla an laa yuqiruu fi lbaatini biannahu rasuulu llaahi ha bacdu lmunaafiqiin oo maaragtay eh, u badan ahlulxuluul walitixaad ayaa aaminsan maaragtay rasuulku waxa weeyaan sida daahirka caamada markay la joogaan saas waa waafaqsan yihiin rasuul inuu yahay oo ummadahoo dhan loo soo diray laakiin filbaatina waxay leeyihiin wuxuu ahaa malikan mutaacan saasa annaasa bira'yihi qof malig ah oo la dayacsan yahay oo dadkana siyaasadiisa ku waday ayuu ahaa min jinsi gayrihi min almuluuk أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب kama يقوله كثير min alyahuudi والنصارى aw أنه مرسل إلى caamati الخلق وأن لله أولياء خاصة لم lam إليهم أما amase rasuulka wuu yahay loo soo diray caamatul khalqi dadka guud ahaan laakiin awliyada waxay looma soo dirinin walaa yaxtaajuuna ilayhi bal lahum dariiqun ila allahi min gayri jihatihi kamaa kaana alkhadiru maca muusa cudurkaas marka waa jiraa hadda dad dhahaya ma aragtay cilmiga baadinka ma dariiqii nebiga dariiq aan hayna laga faa'iideysanhayaa oo masaa-isha baadinka ku tacalluqda ee sharciga loogama baahano ee waxa weeye waddo kale ayaa jirta oo ilaahay ku gaarsiinaysa oo maaragtay waxyaalaha qalbiga iyo wasaawista nafsadda iyo mawaajida iyo adwaaqda ayaa maaragtay waxay leeyihiin masdar u ah waxyaalahaas baatinka oo waata aynan ka sheexin inay dhahaan xadaanii qalbii can sirii ah. amase xadaanii qalbii can rabbii bacdu eh, maaragtay suufiya waxay dhihi jireen taakhuduuna cilmakum can haaulaai eh, almasaakiin asxaabu alawraaq wanaxnu naahudu cilmana can alxayi aladii laa yamuutu si mubaashir ayaan cilmi baatinka ilaahay subxaana wa tacala uga qaadanaa marka arrintaasuna waa arrin nifaaq nifaaqa ah weeyaan maxaa yeeley nebigii nubuwadiisii oo taam ah oo in cilmi daahir ha noqdo amase baatin ha noqdee nebigii kaliya waddadiisa kaliya ay furan tahay ma qirsana marka dadkaasu shay min anifaaq baa ku jira marka walaa yaxtaajuuna ilayhi bal lahum dariiqun ila allaahi min gayri jihatihi kama kaana alkhadiru maca muusa khadirka marka qadiyadeeda qadiyatu lkhadir suufiyadu wax badan bay ku dhisaan oo waxay usoo daliishadaan waxa cilmi baadilka ku magacaabeen tacaalimta sharciga inuusan u khuduucayn oo maaragtay aan lagu ictiraadi karin qofku hadduu sameeyo wax sharciga munaaqid ku ah oo waxay leeyihiin maaragtay arrintan waa arrin cilmi baadin ah waana arrin maaragtay owliyada u furan marka laba arrimood bay aada ugu dadaalaan inay isbaatiyaan khadir inuu nebi yahay inuu weli yahay uusan nebi ahayn iyo inuu joogo oo baaqi uu yahay oo maxaanku idhahdaa uusan dhimanin bacdu suufiya way sii dhaafeen marxaladaas waxay dhaheen khadirku ma aha shakhsiya oo maaragtay nool ama si nooleed ee waxay dhahaan waa martaba min maraatib alwilaaya sida maaragtay noo imaan doonta martabada maaragtay nuqabada amase abdaasha ama sekada lagu magacaabo kaleeto martabo ka mida way dhaheen marka ma aha shay mucayan ah mase shakhsiya mucayana ma ahee waa martaba min maraatib alwilaaya arrintaas waxaa aada u qarira marka ninka la yidhaahdo ibnu carabi aطaa'i alxaatimi fi kitaabihi fusuus alxikam marka ibnu xajar wuxuu leeyahay isagu uu tarjumay kitaabkiisa alisaaba khadir misaana kitaab ka alifay nushat nadir fi naba lkhadir la yiraahdo aada buu wuxuu u qarirahayaa in uusan ahayn nebi waxaan leeyahy weliguusan ahayn nebi loo waxyoodo inuu ahaa uuna dhintay zamankaani uunasan jooginin wuxuu leeyahay marka arrintaas sidaa haddii loo qariro oo adilada sidaas loo muujiyo wuxuu leeyahay dad badan oo zanaadiqo ah ayaa arrintoodu gacanta ka baxaysaahoo xarkoodu ay furfurmaayaan marka ibnu xajar aad buu ugu dadaalay saaxibulfatxi inuu qariro oo adilada ku soo aroortoo dhan uu soo jamciyo fii nubuwatihi wa mowtihi aydan wax lagu tacalluqaa marka u hari maayaan markaas kadib tilmiidkiisa nin la yidhaahdo moxamed ibnu moxamed qudbudiin alkhaydiri isagana risaal uu leeyahay uu kaga alifay amase kaga sheekeeyey khadirka wuxuu ahaa ninka qudbudiin alkhaydari toban nin oo ugu wanaagsaneed amase ugu muhiimsaneed ardada ibnu xajar alcasqalaani tobanka nin oo uu ka dardaarmay in nimankaas ay yihiin niman isaga khaliifo ka noqon kara oo maaragtay culuumulxadiid loogu kalsoonaa karo ayuu ka mid ahaa risaalo wanaagsan buu leeyahay marka isagana la yidhaahdo <coughs> ku tacalluqda yani khadirka oo uu aada maaragtay uga sheekeeyey wixii adilo kusoo arooroo dhan inay mar dhow soo baxdaanaan rajaynhayaa risaalada hore marka ibnu xajar nushatu nadir fii nadiri lkhadir wuxuu kusoo soo gebangebeeyey uun wuxuu yidhaahday waaladii taqtadiihi aladillatu alqadcu bimowtihi khulaasada markuu soo dhameeyey kitaabka oo adiladii uu soo cardiyey warkaasuu kusoo khatimay maaragtay waaladii taqtadiihi aladillatu alqadcu bimowtihi adilada saasay keenaysaa buu yidhaahday kamaa kaana alkhadiru maca muusa aw annahum ya'khuduuna can illaahi kula maa yaxtaajuuna ilayhi wayantaficuuna bihi min gayri waasita sida uu ahaa amase waxa weeyaan waxay leeyihiin ilaahay baan ka qaadanaa kullu maa yaxtaajuuna ilayhi wixii aan u baahannahay wayantaficuuna bihi amase ay ku intifaacayaan waxay u baahan yahin amase ku intifaacayaan waxay leyhin ilaahay baan si mubaashir uga qaadanaa min gayri waasita ow annahu mursalun bisharaa'ici daahirati amase waxa weeye nebigu sharaa'icda daahirka ayaa lala soo diray wahum muwaafiquuna lahu fiiha sharaa'icda daahirkana waa ku waafaqsan yihiin wa ama alxaqaa'iqu albaatina falam yursal bihaa lalama soo dirin bay leeyihiinoo dariiq kale ayaa jira mase amase hab kaleeto baa jira oo lagala xiriiro amase lagu ogaado amase laga qaato cilmiga baatinka aw lam yakun yacrifuha aw hum acrafu biha minhu amase waxay leeyihin cilmu nabigu saas maaragtay shaqo uguma lahayn amase ayagaa ka ogba aw yacrifuunaha mila maa yacrifuha huwa min geyri dariiqatihi amase cilmu baatinkan suu og yahay ee iyaguna u og yihiin ayagoo weliba ka ogaanhaya waddo aan waddadiisa ahayn waqad yaquulu bacdu ulaai ina ahla asufati kaanuu mustagniina canhu walam yursal ilayhim bacdu suufiya marka waxay aada ugu tacalluqaan asxaabu sufa oo gabalkood waxay dhahaanba suufiyun maarata amase suufiya waxaa loo nisbeeyaa asxaabu sufa oo asxaabu sufa maadaama dad niman iska masaakiin ahoo fuqara ahoo zuhaad ay ahaayeen ayay iyaguna ku tacalluqaano waxay dhahaan dadkaas baan isleenahay amase dadkaas baa bilowgeenni ah nisbada lanoo la nisbeeyona iyaga ayaana loo nisbeeyaa laakiin nisbada sheikhu kitaabku noogu imaan doonaa nisbada saxda ah wa minhum man yaquulu in allaha awxaa ilaa ahli sufati fi lbaatini maa awxaahu ilayhi leylat almicraaj waxaa ka mid uu leeyahay bacdu nnaas oo dhahaa ilaahi subxaana wa tacaala ahlu sufa waxbuu waxyooday fi lbaatin mila maa awxaa ila rasuuli sal slam leylat almicraaj amase leylat alisraa fasaara ahlu sufati bimansilatihi xagga cilmi baatinka iyaguna mansiladiisoo kaleeto weeyaan marka dalaalka waa maraatib weeyaan madaahib iyo dawaa'if weeyaan wa haa-ulaai min fardi jahlihim laa yaclamuuna ana alisraa'a kaana bimaka waxaa la ogyahay ahlu sufa inay waqtigii nebigu madiine uu joogay keliya ay noloshooda ay aheedo halkaas ay joogeen marka wuxuu leeyahay qoladan jahligooda xadgudubkiisa waxaa ka mid ah ma ogaa israa iyo micraaj inuu maaragtay bimaka ahaa makana asxaabu sufa ayna ka jirin wakhtigeedii oo asxaabu sufa amase sufadan ay keentay hijradii un wax hijradii ka dhashay ay yihiin subxaana aladii asraa bicabdihi leylan waxaa xumi ka nasahan allaahu subxaanahu watacaala oo dheelmiyey addoonkiisa habeen min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa ka dheelmiyey marka alisraa walmicraaj kaana bimaka walam yakun fi lmadiina see loo dhihi marka leylat lmicraaj baa asxaabu sufa wax loogu waxyooday maba aysan jirin maba aysan joogin markaas wa ana sufata lam takun ila bilmadiina madiina unbay um ahayd sufadu wa kaanat sufatan fii shimaali masjidihi sala allahu calayhi wasalama waxay ahayd meel balbalo ah oo masaajidka nebiga dhinaciisa maaragtay ah waqooyi ilaan suurogelaynin nafaqaduna waa iska yareed dhulkoo dhan in maaragtay la hagaajiyo la daboolo marka meel yaroo balbala oo masaajidka aakhirkiisa ah ayay maaragtay meelay ku hoydaan oo ku harsadaan ugu olleed yanzilu biha algurabaau aladiina laysa lahum ahlun wa asxaabun yanziluuna cindahum marka ninkii soo hijrooda oo maka ka yimaada meesha oo aan lahayn daduu ku dego amase qaraabo aan madiine ku lahayn ayaa meeshaas digaayay ilaa ilaahay un faraj uu uga furo fa ina almu'miniina kaanuu yuhaajiruuna ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam ila almadiina faman amkana mu'miniintu markii marka jamaacaad iyo afwaaj ay u baxbaxayeen markuu nebigu hijroodo kadib oo ay ka daba tegaayeen marka oo ay madiino tagaan man amkanahu an yanzila fii makaanin nazala bihi ninkay u suurogeliso inuu meel helo amase boos helo uu ku dego amase qaraabaa wuu ku degahayey waman tacadara calayhi dalika nazala fi lmasjidi ilaa an yatayasara lahu makaanu yantaqilu ilayh ilaa uu ka helo meel uu maaragtay dego oo uu u guuro walam yakun ahlu sufati naasan biacyaanihim wuxuu leeyahay maaragtay ahlu sufa marka ma ahayn dad koobanoo tirsan oo aan ziyaadin ama naaqusinin oo yulaasimuuna sufata sufada mase balbaladaas laasimayay ma ahayn bal kaanuu yaqiluuna taaratan wayakhuruuna ukhraa waxaa la yidhaha marka markay ugu badan yihiin saddex boqol bay gaarayeen marna way yaraanayeen ilaa wax yar oo afartan amar ay gaaraan abu shamsuddiin asakhaawi risaale buu leeyahay uu ku magacaabay maaragtay alkalaam fii asxaabi sufa aada buu uga sheekeeyey marka magacyadooda iyo sida ay ku bilaabatay sufadu iyo sida ay kala ahaayeen faqrigooda ay u dhowdaa sii kala faqri badnaaye risaalo aada u wanaagsan weeyaan marka markay ugu badan yihiinna waa kordhayeen oo ay isku soo gaaraan meesha oo dhowr boqol saddex boqol bay gaarayeen markii ay furso helaan oo dadka maaragtay reer madiine ah gobolkooda uu boosas ka helaanna way kala yaraanayeen wayuqiimu rajulu biha ayaaman huma yantaqilu minha qof baa marku soo degahaya mudduu joogahaya waa ka tegahayey waladiina yanziluuna biha hum min jinsi saa'iri almuslimiina kuwa marka laakiin meeshaas un joogay muslimiinta ajnaastooday ka mid yihiin laysa lahum masiyatun fii cilmin walaa diinin cilmi gaara amase tadayun gaara oo la gaar yihiin ma jirin muslimiinta mu'miniintay ka mid ahaayeen bal fiihim man irtadda can alislaami wa qatalahu nabiyu sala alla alay slam waxaaba meeshaas yimid buu leeyahay oo mar joogay meeshaas oo ku tirsanaa dad rudoobay oo islaamkii ka baxay oo nebiguna uu dilay kal curaniyiin weeyaan alladiina ijtawow lmadiinata niman curaniyiin la yidhaahdo oo koox ah oo yidhaahdeen maaragtay nebiga waa islaamnay waana kula joogaynaa ayaa meeshaas degay oo muddo joogay markaas bay ku jiradeen madiina jiragalti waxa la yidhaahdo ay istawkamuuhaa way ku jiragaltiyeen fa amara lahum اnabiyu sala allahu calayhi wasalam biliqaaxin ay ibilin lahaa labanun marka nebigu wuxuu u amray marka geel maarata meel qaaba la yidhaahdo oo uxud agtiisa ah ayaa xoogaa geela u joogay oo min iili sadaqa marka geelaas buu u amro wuxuu yidhaahday geelaas u taga wa amarahum an yashrabuu min abwaaliha wa albaaniha caanihiisa iyo kaadihiisaba isla camal labadaba buu ku yidhaahday falamaa saxuu markii ay caafimaadeen qataluu raaci wastaaquu dawda ninkii raaciga nebigana way dileen halihiina way kaxaysteen farsala nabiyu sala allahu alay slam fii talabihim dalabkoodii ama saciigii baaritaankoodii ayuu ciidan ka daba diray fa utiya bihim waa la keenay fa amara biqaطci aydiihim wa arjulihim ha lugihii iyo gacnihii buu nebigu ka jaray niman muxaaribiina lilaahi wa lirasuulihi dadna dili weeyaan marka nimankii oo sheikhulislaamna uu ictibaariyay inay ridoobeen oo arrintaas niman ridoobe ay ahaayeenoo maaragtay dadna soo dilay wa samala acyunahum indhuhii ayuu maaragtay bir kulul ka mariyey maaragtay indhaha xawaajibtooda wa tarakahum fi lxarati yastasquuna falaa yusqawna markaas buu ka tegey meeshii xarada ayaga uu biyo weydiisanhayo oon biyala siinayn wa xadiiduhum fi saxiixayni min xadiid anas wa fiihi annahum nazaluu sufa marka xadiiskaas waxaa ku jiray inay sufa joogeen oo wakti awqaadda ka mida ay ka mid ahaayeen sufa marka u rabaa sheikhu inuu yidhaahdo un asxaabu sufa muslimiintay ka mid ahaayeen dad wanaagsan iyo dad ay dhacday inay ridoobeydii ka baxeenba waa ku jireen buu leeyahay fakaana yanziluhaa milu haaulaa'i wanazalahaa min khiyaari lmuslimiina waxaa sufadaas degay oo ka mid ahaa muslimiinta dadka ugu wanaagsan oo ay ka mid yihiin sacd bnu abi waqaas wa huwa afdalu man nazala bisufa sufada dadka joogan isaga ugu fadli badnaayo sacd leenano casharuu ka mid yahay uma intaqala canha kadib marka uu waxyeeshana waa isaga guuray wa nasalaha abu hurayra abu hurayrana wuu degay wa gayruhu abuu hureyra marka wuu laasimayay ilaa kadib markii un nebigu kadib buu marka uu haween guursaday oo xoogaa dhaqaalo helay oo uu meesha isaga baxay ah, kadib marka xoogaa buu helay oo maaragtay wuxuu dhihi jiray bakin bakin liabi hurayra ah, yacni waxaa soo marta buu leeyahay xaalad aan eh, gaajo awgeed aan la miyir daboolmi jiray maantana mare aada u wanaagsan baan isaga tiraa u leeyahay xaakada oo aada u qiimo badan ah, markaasuu leey bakin bakin liabi hurayra xaaladii uu soo maray iyo xaalada maanta uu ku jiro aad bay u kala fog yihiin kadib mar buu amiir noqday baxrayn iyo loo diray oo laakiin maa zaala yani zuhdi inuu ku dadaali jiray markaas baxrayn loo diray baytulmaalka lacagtiisa ma uusan cuni jirin isagoo magaalada ka taliya oo gobarnatoore ka ah ayuu baadiyaha intuu kac soo aruursan jiray maxaanku ku uu soo jabsan jiray qoryo markaas qoryahaas uu soo qaado oo dhabarka uu soo saaro uu magaalada keeno u iibsado uu nafcaysan jiray xoolaha dowladda uu iska ilaalin jiray maarata abu hurayra radia allahu canhu waqad jamacabu abu cabdiraxmaan asulami taariikha man nazala sufa ninka abu cabdiraxmaan asulami la yidhaahdo isagana kitaab taariifay oo ugu dadkii sufada degay marka nin maaratay suufiyadu ka mid ahay wixii marka ku tacluqa asxaabu sufa oo kaleeto si gaar uga daba laaban hayen ilaan suufiyadu adig uga daba laabtan waxaasi nin marka daciif ay culamadu ku sheegeen bal imaam dahabi wuxuu yidhaahday kaana yadacu alaxaadiida lisuufiya nin maarata saas u macno badan ma ahayn wa ama alansaaru falam yakunuu min ahli sufa laakiin sufada marka waxaa degaya muhaajiriinta kaliya ilan waa dad maaragtay meesha aan dad u jooginin oo qaraabadoodii iyo xoolahoodii kasoo tegey oo duyuuf weeyaan marka ayagoo ansaarta haddee sufada ma gelin oo meeshoodiyaa lagu yimid aase magaaladoodii wa ama alansaaru falam yakunuu min ahli sufa wakadalika akaabiru lmujrimiin akaabiru lmuhaajiriin astaqfirullah wakadalika akaabiru lmuhaajiriina kaabi bakrin wacumar wacuhmaan wacaliy watalxa wazubayr wacabdiraxmaan ibnu cawf abi cubayda wagayruhum lam yakunuu min ahli sufa ka mid ma ahayn casharada marka waxaa u sheegaa sacad inuu ka ahaa wax sufada dega waqad ruwiya anahu kaana biha gulaamu lilmugiira ibni shucba waxaa la wariyey buu leeyahay oo bacdu suufiya ay wariyeen mugiira ibnu shucba inuu gulaam ku lahaa meeshaas nin yacni isaga owsaar u ah wa ana annabiya sala allahu calayhi wasalam inuu yidhaahday haadaa waaxidu min asabca toddobada owliyada ah ayuu ka mid yahay oo aada u qiimo badan ayay wariyeen buu yidhaahday وhذا الxadيiث kذب باtiفاq أhلi العilm وin kana qad rawaahu abu nucaym fi اlxilya wuxuu leey marka xadiiskaas waa xadiis kadib ah maaragtay oo ay isku waafaqsan yihiin ahlucilmiga inuu kadib yahay wain kaana qad rawaahu abu nucaym abu nucaym baha weriyo kitaabkiisa xilyaة اlأwliyaa وطabaqaat اlasfiya kitaabu ku magacaabay ayuu leeyahay marka eh, kitaabkaas wixii ku tacalluqaa suufiya iyo tasawuf iyo maaragtay asxaabu sufa eh, taariikhdooda iyo yuu aada uga daba laabtaa marka eh, kitaabka waxaa ku aruursan maaha dawadaba yani axaadiis mawduuca iyo axaadiis munkar iyo axaadiis daciif aada uga buuxa dadka uu meesha ugu tarjumayna wuxuu leeyahay ibnu jawsi kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo safwatu safwa marka wuxuu leeyahay yani min almasaa'ib waxaa ka mid ah leeyahay inuu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali inuu ugu tarjumo oo uu ka dhigo suufiye inay ahaayeen yani kitaab uu ku naqdiy buu leeyahay ibnu jawsi oo layihahdo sifatu safwan toban shay buu ku mulaaxadeeyey marka amase uu ku naqdiyey oo ay ka mid yihiin dadka uu uga tarjumayo suufiyada ka dhigahayo inay suufiya calaaqala lahayn uu leeyahay abubakar iyo suufiya xaggee iska soo galeen marka uu leeyahay maaratay uu ka bilaabayo abubakara suufiyada ugu horreeyey wakadalika kulu xadiisin yurwa can inabiyi sala allahu alay wasalama fii ciddat alwliyaai wuxuu leeyahay xadiis kasta oo kusoo arooray awliye tirintooda iyo aqsaamahooda asaguna wuxuu leeyahay waxba kama jiraan fii ciddat alwliyaai waalabdaali waalnuqadaa'i waalnujabaa'i waalawtaadi waalaqdaabi waxaasoo dhan waa musdalaxaad suufiya weeyaan oo bacd alaxaadiis ay u degsadeen oo alfaadaas maaragtay ay axaadiis u rakibeen ha maraatib marka min maraatib suufiya weeyaan marka axaadiista ku soo aroortoo dhan wuxuu leeyahay ayaguna waa axaadiis maaragtay kadib ahon waxba ayna ka jirinin wakadalika kulu xadiidin yurwaa can inabiyi sala allahu calayh wasalam fii ciddati alawliyaa'i waalabdaali waalnuqabaa'i waalnujabaa'i waalawtaadi waalaqtaabi mithlu arbacatin waxay dhahaan afar awtaadu afar weeyaan oo aljihaatu alarbac min alardi oo mid kasta joogaa mid kastaba jihu jooga mid maaragtay shimaal jooga mid junuub jooga mid sharqi jooga mid qarbi jooga marka afartaasaa ah dhulka nagu riixaysa bay dhaheen sida dhagaxdoo kaleeto oo nala maaragtay gelgelo lahaa aw sabcatan amase toddoba abdaashu waxay dhaheen toddoba weeyaan oo waa nin aada u qiimo badan oo mid markuu dhintaa mid lagu bedelaa iy marka toddobayn noqdaan oo niman ayagoona maaragtay nabi ibraahim oo kaleeta weeye oo aada u qiimo badanoo qalbigooda nabi ibraahim qalbigiisa oo kaleeta uu yahay maasha allah aw thamaniya cashara aw arbaciina amase labaiyo toban amase afartan mujabadiba oo haweenay dhaheen afartan amase laba iyo toban aw sabciina amase toddobaatanoo ayaga nujabadu waxay dhaheen waa niman aada u wanaagsan oo dadka culayska ka qaada oo maaragta waxay dhaheen dadka culaysku aada buu u camir mimilhayo oo maba noolaa kareen laakiin culayska iyo dhibkay ka fuudeeyeen basharka ha shaqo gaarahay hayaan ayib aw alaaa mia aw alaafata cashara waxay dhaheen markaa saddex boqol ama saddex iyo toban weyaan eh, maxaan ku ihahdaa nuqabadu nuqabaa la yihahdaa bay dhaheen cadadka intaas la eeganaa aw qudbu lwaaxid amase qudbiga waaxidka ah qudbiga marka waxay dheheen ninka ugu sarreeya weeyaan waa dowla khafiya oo ayagu ay iska maamushaan yani oo khiyaali ah marka ninka ugu sarreeya qudbiga la yidhaahdaa fii xaala xaaladii marka wax la weydiirto oo la baryahayo naqowthaa la yidhaahdaa marka qowth iyo qudbi isaga iska leh magac laba magac weeyaan oo ictibaaraad ah yani markii aan wax looga baryayin oo uu caadi iska yahana khudbi baa la yidhaha bay dhaheen markii wax la warsanhayo oo la baryahayo gacanta loo dhiganhayona qowf baa la yidhaah bay dhaheen marka kacbada korkeeduna ku nool yahay dhaheenoo kacbada korkeedu ku nool yahay oo uu degan yahay oo meeshaas buu maarata uuna kasoo dhaqaaqin bay dhaheen kacbada korkeeda hadanaku waan aragnay wax ku noolna maana arag aniguna waan galay gudaheeda korkeeda waan fiirshay waxba kuma aana arag falaysa fii dalika shay-un saxiixun can inabiyi sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay marka arrintaas wax ku soo arooray waa saxiix ma jiraan marka wax maraatibtaas ayagu ay sameeyeen waa iska maraatib khiyaali ah waxaana sidaas u sharsharxa oo saasay yeelaan oo meeshaasay ku shiraan oo diiwaan baa jira oo diiwaanka qaar xulu yaalla oo mid la yihahdo cabdilcasiis addabaaq kitaab la yirahdo alidriis oo hadda yani nin maqribi ah ayaa kitaabka alifay maaragtay sida ay usula shaqeeyaan iyo mararka ay shiraan iyo meesha ay ku shiraan iyo qaraaraadka ay gaaraan iyo daftar baa yaaluu leeya qaarxiro buu yaallaa kuma anaa arg daftar yaalle daftarkaasaa meesha yaalla buu leeyahay marka sanadkiiba mar shiraan waxbay qariraan sanadka sanadkiisa intii la gaara wixii dhici doona dowlad hoose wey marka adduunka iska maamulata oo aan la garanaynin laakiin waa wax iska khiyaali ahoo on dihniga kaliya ku jira ee aan waaqic ahayn falaysa fii dalika shayءu saxiixu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama walam yantiq الsalafu bishayin min hadihi اlalfaadi ila bilafdi اlabdaal wuxuu leeyahay marka salafku magac laga soo guuriyey oo ay ku dhawaaqeen iska dhaaf axaadiista nebiga maba jiraan lafdi kusoo arooray oo xadiis saxiixa kusoo arooray oo ama qowth ah ama qudbi ah ama naqiib ah amase najiib ah maba jiraan buu leeyahay salafka aqwaashiisana laguma arag maaragtay sunnadana laguma arag waa asmaac mukhtarac ah oo maaragtay wahmi oo khiyaali ah ilaa bilafdi labdaal wuxuu leeyahy ru'ya fiihim xadiidun anahum arbacuun rajul waanahum bishaam wahuwa fi lmusnadi min xadiid cali bn abi aalib wahuwa xadiidun munqatic laysa bihaabitin sanadkiisa xadiiskaas waxaa ku jira shurax ibnu cubayd la yihaahdo lam yudrik caliyan marka wuxuu leeya lafdi abdaal waa soo arooray oo xadiis baa lagu wariyey lakiin xadiiskaas eh, axmed baa fi musnadi ku wariyey waana xadiis daciifa ah, isaguna munqatica ah. marka alfaadan ayagu ay sheegaan oo dhan waa alfaad marka wahmi oo khiyaali ah wuxuu leeyahy marka si kalaato markii loo fiiriyo wamacluumun ana caliya waman macahu min asaxaabati kaanuu afdala min mucaawiyata waman macahu bishaam wuxuu leeyahy marka shaam ay joogaan ku dheedu mulaxadaynaa shiikhu wuxuu leeyahay yani axaadiista mawduuca amase munkarada waxaa lagu yaqaanaa annaha tukhaalifu alwaaqic wuxuu leeyahay marka waxaa la ogyahay cali iyo saxaabadii isaga la joogtay waxay ka fadli badnaayeen mucaawiya iyo dadkii la joogay oo shaam joogay falaa yakuunu afdalu nnaasi fii caskari mucaawiyata duuna caskari caliyin say ku dhac kartaa marka wuu leeyahay yani min xayu yani qawaacidda la ogyahay cali isagoo min alcashara ka mida iyo saxaabadii kibaarka asaga la joogeen in mucaawiye iyo dadka la joogaa ay ka fadli badnaadaan cali iyo dadkii la joogay haddii la yidhaahdo nimankan addaashu waxay joogaan unshaan bay joogaan macnaha waktigii mucaawiye marka way joogeen marka oo mucaawiyey la joogeen marka say ku dhici kartaa wuu leeyahay marka in la yidhaahdo mucaawiye iyo dadkii la joogay ayaa caskar caliyin oo manachu ka fadli badan waa arrin marka waaqaca khilaafsan weeyaan waqad akhrajaa fi saxiixayni waxay sheekheynkuku saxiixeynka ku wariyeen can abi saciidin can nabiyi sala allahu calayh wasalam anahu qaala tamruqu maariqatun koox oo diinka ka fakatay ayaa fakanaysa min aladi min addiini yani diinka ka fakadeen calaa xiini furqatin min almuslimiina ayagoo muslimiinta ay ku sugan yihiin furqa yani iskhilaafsan taktuluhum awla daa'ifatayni bilxaqi waxaa la dagaalamaysa ama dilaysaa daa'ifada maaragtay xaqa ugu dhow ayaa la dagaalamaysa marka wuxuu leeyahay haaulaai almaariquuna hum alkhawaariju alxaruuriya aladiina maraquu lamaa xasalat alfurqatu bayna almuslimiin uley kuwaas marka xadiisku uu tilmaamahayo culimmadu waxay ku fasireen inay yihiin khawaarijta xaruuriyada ah oo cali jeyshkiisa intay ku jireen ka baxeen oo jeyshka cali faaruqeen marka waxaa lagu tilmaamahayo inay maaragtay eh, qolada kasoo horjeeda ay ka wanaagsantaho xaqa uga dhowdahay waa qolada cali faaruqeen un oo ay ka mid yihiin alkhawaarij alxaruuriya aladiina maraquu lamaa xasalat alfurqatu bayna almuslimiina fii khilaafati caliyin faqatalahum caliyu bnu abi taalib wa asxaabuhu fadalla hada alxadiidu asaxiixu calى ana caliya bna abi طaalibin wa asxaabahu أwlaa bilxaqi min mucaawiyata wa asxaabihi inay un jeesha cali inuu xaqa u dhow yahay ayaa xadiiskaas ku cad marka qoladii isaga kasoo horjeeday ama mucaawiye iyo dadkii la joogay ha noqdeen amase xaruuriyiinta oo khawaarijta ha noqdeen in ay maaragtay qolada cali radia allahu canhu inay xaqa uga dhow yihiin ayaa un xadiiskaas ku cad marka see ku dhici kartaa marka inay ayagu ka fadli badan yihiin qoladii la hayay xaqa looga dhow yahay in ay abbaal yihiin oo maaratay jooshka alle ay ka fadli badan yihiin see ku dhacaysaa ayb fakayfa yakuunu alabdaalu fii adna alcaskarayni duuna aclaahumaa labada caskarkii u hooseeyey say marka ugu jiri karaan abdaashu duuna aclaahumaa iyagoo a ku jirin kii sarreeyey labada caskar arin jirta marka marka marka alfaadaasoo dhan kulligood mar wuxuu soo qaribay inayna alfaad sharci ahayn waa alfaad mustaxdatha ayada iyo macaanidooda labaduba mustaxdath weeyaan lafdulabdaal baa soo aroray fii xadiisin daciifin buu leeyahay marka min xayu sanad wa min xaysu lmanaana waa xadiis daciifa ah isaguna amaa min xayu sanad shuraax ibnu cubayd in la yidhahdo ayaa sanadkiisa ku jira oo la yihahdo lam yudrik caliyan min xayu lmacnaana taxliilkaas uu soo bixiyo waad garateen oo waa fahamteeno filayaan marka sheikha laba siyoodba xadiidku wuu u naqdiyey min xayu lmacnaa wa min xayu sanad wuu u naqdiyey wakadalika maa yarwiihi bacduhum ah, waxa gobol dadka gobol ay wariyeen can nabiy sala alla l slam ay ka wariyeen annahu anshadahu munshidun inuu nin eh, shacra ah, uu shacr u akriyey oo sheerkaasna uu ahaa qad lasacat xayatu lhawaa kabidii falaa tabiibun lahaa walaa raaqi ila alxabiibu aladii shugiftu bihi facindahu ruqyatii wa taryaaqii wuxuu leeyahay yani nin baa xagga wax kasta waxay doonayaan yani iyagu ay sameeyaan suufiya inay u helaan makhraj amase mustamsak inay u helaan marka wax jalba la yihaaha qabaanoo ninku xoogaa intuu isku yaaco uu afcaalo kasoo fusho aan toosnayn marka jadbadaas haddii la yidhaahdo maxaa isu waalaysiin oo caqliga isaa qaadaysiin oo ugu sacyinaysiin wax caqligii naba bedelaa ayay waxay leeyihiin nabigaaba jadboodaba jadbad waa sugan tahay nabigaa jadbooda suu ku jadbooday qisadan bay marka sheegeen waxay dhaheen qad lasacad xayat xayatu lhawaa kabidii nin baa nabiga shacirkaas ku dul akhriyay dhaheen annakuo shacirkan ku jadboonaa markay shacirka inta la akriyo oo nin xoogaa cod qorxoon u akriyo ee isku dhalaasho waatay jadboodaan marka waxay leeyihin ayaguna shicir baa nabiga lagu dul akhriyey markaasu isaguna jadbooday shicirku wuxuu aha marka qad lasacad xayat xayatu lhawaa jacaylka abeensadiisii ayaa waxay qanintay kabidii nin baa kollayga naag jacaylkiis ka sheekaynaya marka jacaylkiibu wuxuu ka dhigahay abooso ka qaniintay maaratay beerkoo kaleeto falaa dabiibu laha walaa raaqi dhakhtarna markaas ma laha qofkii ay maaratay jacaylku uu beerka ka qaniinay mid ku tufana ma laha ila alxabiibu ladii shuqiftu bihi kii aan jeclaa marka inaan helo moogiye kulli haween buu jeclaa daa haween bay ku heesi jireen ila alxabiibu ladii shuqiftu bihi inaan helo uun kii qalbiga aada iiga galay oo aan aada u jeclaadan moogiin kaas kaliya wuxuu leeyahay fa cindahu ayaa ruqyatii tuftayda iyo tariyaaqii daawadeedu ay tahay kaas unbaa daawadeyda haya marka qoftii un haddaan heli lahaa marka dhibku ay dee lahay wey xaasilku wa ana nabiya sala alla al salama waxay dhaheen tawaajada nabigu waa jagooday bay dhaheen marka shicirkaas markii lagu dul akriyey hayaguna bishaar markii la akriya waa inay jadboodaan nabigu wuu jadbooday xataa saqadat ilburbatu can mankirihi burdadii marka go-ii maarata dhabarka eh, mise garbaha u saaraay baa ka dhaca bay dhaheen fainahu kadibun biitifaaqi ahli lcilmi bilxadiid wa akdabu minhu qiso kale bay ku dhiseen oo waxay dhaheen wa minhu maa yarwiihi bacduhum annahu faraqa hawbahu maradiisii buu jaxjaxo qaybo cadad buu ka dhigay wa ana jibriila akhada qidcatan minhu jibriil baa qayb ka mida qaatay facallaqahaa bilcarshi ayuu kusoo xiray marka iyagu waxay dhahaan markii qofku uu jadboodo kuwaan inaysan saas ka warqabin baa dhici kartee suufiyada maqaaribada ayaa masdar u ah tasawufka iyo suufiyada marka waxay dhahaan markii maradu qofku intuu maro qabo uu jadboodo oo maradaas marka uu jadbooday korkiisa saaran markuu jadbooday maradaas waxay dhahaan marka sharaf gaara iyo karaamaad iyo barako iyo khayr gaaray leedahay marka waxay fiirsadaan qof qaban maro oo jabooday maqaaribada yacni marka uu jadbooday qofka maradiibay marka isagoo horkiisa saaran bay kala googoosanhayaan oo waxay leeyihin ninkii cad helaa waa nin barako helay ha waa la kala dhaxlaa marka cadadkaas waa cadad maaragtay afari ah oo la kala dhaxlo oo la yidhaahdo hebel qidca buu haystaa maaratay sheekh hebel jidbadiisa uu ka helay marka waxay gaarsiiyeen baa heer lagu soo xiray carshiga lagu soo xiray oo ay ka qiimo badan tahay kiswatulkacba ay kasii sharaf badan tahay waxaasoo dhan marku waa iska khusacbalaad weeyaano waxba aan ka jirinin oo mukhtalaq ah fa haada wa amhaaluhu mima yacrifu ahlu lcilmi waalmacrifa مما يعرف أهل العلم والمعرفة برasuuل اللhi صلى سلم أنه min أظهر الأxاadiiثi kadiبا عalayه yacni waxay ugu badan tahay maaragtay waa shayga ugu badan oo ugu muuqaal badan in uu yahay nebiga axaadiistii ugu been abuurtay wakadalika maa yarwiihi maa yarwuunahu can cumar radi allahu canhu waxay kaloo dhaheen cilmiga baatinka wuxuu ka dhaxeeyey abubakar iyo maaragtay nebiga oo labadoodaa kale tadaawuli jiray oo maaragtay saxaabada intooda kale xataa cumar kama uusan warqabaynin ah, kaana nabigu sala allahu calayh wasalam cumar baa wuxuu yihi way dhaheen kaana nabigu sala allahu alay wasalam abuubakar abubakar yataxadataani wa kuntu baynahumaa ka zinjiyi nin aan yani zinji ahaa luqadu ay ku wada hadlaayeen aan war u haynin oo kale baan ahay bay dhaheen saasaa la wariyey marka waxay isu sheegahayeen waa cilmi baatin oo abubakar iyo waxaa isla ogaabay dheheen maaragtay iyo nebigabaa isla ogaayay cali iyo nebiguna waa isla ogaayay bay dhahaan oo hadda wax ayagu ay ku magacaabaan silsila waxay geliyaan maaragtay xasanulbasri can caliyin can nabiy sal slam can jibriil waa sii dhaafinayaan can illaahi waxa ay ku magacaabaan hadda hebel silsilada la siiyey yani warqad ay ku qoran tahay maaragtay sanadka saas u tixan oo maaragtay oo kulluhu kadibka ah ayaa lagu wariyey almubaatinka oo abubakar iyo nabiguna waa isla yaqiineen cali iyo nabiguna waa isla yaqiineen bay dhaheen marka waana xadiis mowduuc ah buu leeyahay wahuwa kadibun mowduucun biitifaaqi ahli lcilmi bilxadiid meeshaas ku jeedinayna wallah subxana wa taala alam wsala allah wsala ala nabiyina maxamed wsal sala wasalam waxaan soo wadnay dadka nabiga risaaladiisa dhinacna ka qaata dhinacna aan ka qaadanin baan soo wadnay oo uu sheekhu kusoo dheeraaday marka wuxuu leeyahay wاlmaqsuudu hunaa ana fii man yuqiru birisaalatihi اlcaamati fi الظaahiri man yactaqidu fi اlbaطini ma yunaaqidu dalika fayakunu munaafiqan wahuwa yaddaci fii nafsihi waamhaalihi anahum awliyaa اllahi wuxuu maqsuudka waxa weye meeshaan yacnii warkii horeeto uu soo sheegay khulaasadiisa iyo maqsuudkeed waxa weeyaan anna fii man yuqiru birisaalatihi dadka risaalada rasuulka oo caamka qirahayaan waxaa ku jira man yactaqidu fi lbaatili maa yunaqidu dalik qof maaragtay xagga baatinkiisa ka rumaysan wax arrintaas burburinaya fayakuunu munaafiqan oo markaa arrintii waxay isu bedelaysaa nifaaq oo wuxuu noqonhayaa qofkii qof nifaaq uu ku jiro wa huwa yadacii fii nafsihi wa amhaalihi annahum awliyaa llahi isla markaasna wuxuu nafsadiisa ku sheeganhayaa iyo dadka isaga lamid ah annahum awliyaa llahi inay yihiin maca kufrihim fi lbaatili ayagoo weliba baatinka kufaar ka ahoo kufri ka rumaysan baatinka maca kufrihim fi lbaatini bimaa jaa bihi rasuulu sala allahu calayhi wasalam iyagoo xagga baatinka kufaarka ahoo ku kufriyey rasuul wuxuu la yimaaday sala allahu calay wasalam imaa cinaadan wa imaa jahlan arrintaasna waxay u samaynayaan canaad ama jahl marka haddii la yidhaahdo arrintaa waxa weeyaan haddii la yidhaahdo sharciga daahirkiisa waa qaadanaynaa laakiin umuuraha baatinka ah amase cilmiga baatinka la yidhaahdo meelo kale aan ka qaadanayna ama qalbi ha noqoto ama ishaaro ha noqoto ama wax kale ha noqotee waddadii nebiga wadda aan ahayn baa jirta oo maaragtay qalbigeenna ayaa wax ogaa kara oo ilaahay buu la xiriiri karaa oo waxsaas oo kaleeta ah qofka hadduu yidhaahdo wuxuu noqonaya marka risaaladii inuu tajzi'a ku sameeyey oo rasuulka risaaladiisu caam weeye likulli shayin afi daahiri walbaatin marka wuxuu noqonayaa ninkaas ninta juz-a rasuulkii ku sameeyey oo arrintaasna waxay u keenaysaa nifaaq baatin ah inuu ku jiro oo arrintaas ay nifaaq noqoto maadaama rasuulkii risaaladiisii uusan qaadanin daahiran oo baatinan kamaa ana kaiira min annasaara walyahuudi dad badan oo ka mid a ah nasaarada iyo yahuudda yactaqiduuna annahum wliyaau llahi wa ana muxamada rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalama waxay rumaysan yihiin dad badanoo ka mid a ah ruhbaanta yuhuudda iyo nasaarada waxay rumaysan yihiin inay awliye rabbi yihiin wa anna muxameda rasuulullaahi rasuulkii rabbi inuu yahay muxamedna saas bay rumaysan yihiin laakin yaquuluuna inamaa ursila ilaa gayri ahli lkitaabi dadka aan ahlukitaabka ahayn dadaan ahayn baa loo soo diray wa annahu laa yajibu calayna itibaacuhu annaka marka inaan raacno nagu waajib ahaa naguma ahaa laakiin asagu fii xaqiiqatihi waa rasuul min rabbi alcaalamiina liannahu ursila ilayna rasuulan qablahu marka waxaa naloo soo diray asaga ka hor rasuul rasuulkaas baan annaku raacsannahay asaga risaaladiisana waan rumaysannahay laakiin risaala ila alummiyiin waatay dhaha jireen maaragta marka way ishabahaan weeyaan oo maadaama nimankan yuhuudda iyo nasaarada ruhbaantoodu aynan ku kalsoonayn oo aysan ku raacinin rasuulkii risaaladiisii haddana kuwan hadday yidhaahdeen cilmubaatin baa jiro oo meelo kale laga ogaanhayo kuwaas bay u egyihiinoo kuwaasay shabahayaan marka ila waxay iskala mid yihiin rasuulkii risaaladiisa labaduba way ogolyihiin laakiin qolo waxay leedahay annaka haddana looma dirna qolo kale loo diray qoladaa kalena waxay leeyihiin maye wax aan lala soo dirin baa jira oo wixii lala soo diray waan ogolnaha laakiin waxaan lala soo dirin oo meelo kale laga ogaa karo oo diinka ka mida ah ayaa jira shabax baa ka dhexeeya marka way isu ogyihiin fa haaulaa'i kulluhum kufaarun maca annahum yactaqiduuna fii taa'ifatihim annahum awliyaa ullahi ictiqaadkoodu marka ictibaar ma lahaa hadday rumaysan yihiin awliya allaah inay yihiin ictiqaadkoodu qiimo ma laha waxaa waaqic ah inaysan awliye allah ahayn kufaarna ay yihiin saas unbaa waaqicah wainamaa wliyaau llahi hum aladiina wasafahum allahu tacaala biwilaayatihi biqowlihi alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu kanuu yattaquun walaa budda fi liimaani min an yu'mina alcabdu biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wayu'mina bikulli rasuulin arsalahu allahu wa kulli kitaabin ansalahu allahu waxaa laga maarmaana iimaanka qofku addoonku inuu rumeeyo allah inuu rumeeyo malaa'igtiisa inuu rumeeyo kutubtiisa rusushiisa walyowm alaakhir rasuul kastoo lasoo diray inuu rumeeyo kamaa qaala tacaala quluu aamanaa billaahi waxaan rumaynay allah baan rumaynay dhaha mu'miniin haddaad tihiin wamaa unsila ilaynaa wixii annaka naloo soo dejiyeyna waa rumayna dhaha oo rasuulkeenna nala kugu soo dhiibay wamaa unsila ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaaqi wixii loo soo dejiyey ibraahiim khaliilullaahi wa ismaaciil wa isxaaq wa yacquub waalasbaaqi iyo asbaati amase duriyadii yacquub duriyadiisii asbaaq baa la yidhaahdaa awlaadu yacquub sida awlaadu ismaaciil qabaa-il loo yidhaahdo waa magac kala duwan marka isxaaq iyo ismaaciil way isla dhasheen marka midna duriyaddiisa waxaa la yidhaahdaa qabaa-il waa midka carabta laga beeray oo ismaaciil kan laga beeray marka reer bani israa'iil oo isxaaq ahna duriyaddiisa asbaad baa la yidhaahdaa marka asbaadii wixii loo soo dejiyey asbaadda ilaa qaybaha ambiye ka ahaaye ayagana waan rumaynay dhaha wamaa uutiya muusaa wa ciisaa ciisaa iyo muusaa labadoodana waxay lala soo dejiyeen waa rumayna dhaha oo towraad iyo injiil ah marka wixii allaahu subxaanahu wa tacaala uu la soo diray nebiyullaahi ciisa iyo nebiyullaahi muusa waa rumaysannahay laakiin waxa hadda ayagu ay haystaan oo alcahdu aljadiid amase alcahdu alqadiim annahu min allahi ma rumaysintaas maxaa yeele waa waxa iyagu ay bedeleen oo ay ku dheeldheeleen oo maaragtay ay kharibeen oo ay taxriifiyeen waa mujarad marka asaatiir ayagu ay jamcisteen marka cuquudaas ayagu ay haystaan iyo talaamiid talmuudka wax ay ku magacaabaanoo u ah maaragtay shariicada yahuudda u ah kuwaas min allaahi inayhin ma rumaysnin ee waxaan rumaysannahay kitaabadii ee allah subxaana wa tacaala uga soo diray muusa ciisa oo injiil iyo maaragtay towraad ahaa ayib wamaa uutiya annabiyuuna min rabbihim iyo wixii la siiyey nebiyaalkii oo rabbigooda laga siiyey laa nufariqu bayna axadin minhum kala farqin mayno wax ayaga ka mid ah kulligood waan rumaynaynaa sida kufaartu ay u kala farqiyeen oo gobolna ay diideen gobolna ay ogolaadeen ma aha arrinteennu kulli waan rumaysannahay wanaxnu nahu muslimuuna allah subxaanah wa tacaala ayaan isu dhiibnay fain aamanuu bimidli maa aamantum bihi waxa aad rumaydeen oo kale haddii ay rumeeyaan faqad ihtadow way hanuuneen sidaa aa wax u rumaydeen oo kale hadday wax u rumeeyaan way hanuuneen wainta wallow haddii ay jeestaan oo arrintaas ay diidaanna oo sida arrinta aa wax u rumaynaysiin ayna u rumaynin fa inamaa hum fii shiqaaqin mukhaalafa lilaahi wa ku sugan yihiin markaas inay khilaafsan yihiin allahu subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa fasayakfikahum allaahu allaahu subxaanahu watacaala ayaa kaa kaafi doona wa huwa asamiicu alcaliim marka ambiyadii iyo rusushii allah subxaanahu watacaala uu soo diray iyo kitaabadii uu la soo diray kulli marka dadka muminiinta way rumaysan yihiin sidaas baana la amray wa qaala tacaala aamina arasuulu bima unsila ilayhi min rabbihi rasuulku wuxuu rumeeyey wixii loo soo dejiyey rabbigiisa looga soo dejiyey walmuminuuna way rumaysan yihiin oo way rumeeyeen kullun aamana billaah kulligood waxay rumeeyeen allah bay rumeeyeen wa malaa'ikatihi wa kutubihi laa nufariqu bayna axadin min rusulihi axad oo rusushiisa ka mida ah kala qaadi mayno wa qaaluu waxay dhaheen samicnaa wa atacnaa waan maqalnay waan atacnay gufraanaka dembi dhaafkaada noo dembi dhaaf rabbanaa rabbanaa wa ilayka almasiir laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa wax nafsadu ay tawar u leedahay moogay wax kale ilaahay usan kallifinin lahaa maa kasabad lahaa hawaabu maa kasabad wixii ay kasbatay hawaabkeeda ayay iska leedahay acmaashii ay kasbatay hawaabkeeda waalihaa ciqaabu maktasabad wixii ay kasbatay oo xumi ah ciqaabkeedana korkeeda buu saaran yahay rabbana laa tuaakhidnaa in nasiinaa oo akhda'naa haddii aan hilmaanno ama aan gefno noo qaban ilaahay marka arrintaasna wuu naga yeelay wixii marka aan gefno oo gef ah oo gef ku dhacay aan qasad ku dhacanin amase wixii hilmaan ku dhacaa waa ilaahay waa naga yeelay inuusan noo qabanaynin uusan noogu ciqaabaynin rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran rabbiiganow ha nugu xambaarin oo hana saarin isran wax culaysoo aanan karayn aanan qaadi karinin kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina kuwii naga horreeyey sidaa u saartoo kaleeto waxyaal marka culaysa ah baa saaraa oo maaragtay maalan haddii qof yuhuud ka mida ah uu qof kala dilo waxaa qisaas baa mutacayin ahaa jirtay oo diya iyo waxaasu ma jirinin marka haddii ay iscafiyaan xitaa waa in laas qisaasaa waa arrin marka xoogaa dhibaato ay ku jirto haddii maalan mid kamida ah yuhuudda kamid a ah, haddii dharka ka nijaasoobo oo kaadii wax ka taabtaana waa tii la jari jiray marka annaka waa iska dhaqaynaa haddii aan istisaamaxnona diyadii maaragtay waa maashi weeyaan walaa taxmil calayna isran kamaa xmaltu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa daaqata lana bihi rabbigan now hana saarin wax aanan tabar u lahayn waacfu cannaa naga saamax waqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mowlaanaa adiga ayaa ah axadka noo gargaaraya wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin wa qaala tacaala fii awali suurati alif laamiim dalika alkitaabu kitaabkaas laa rayba fiihi wax shaki hukuma jiraan hudan lilmuttaqiina ayuu hanuun u yahay aladiina yu'minuuna bilgaybi waxa maqan kuwa rumeeyeen waxyaalaha qeybka ah oo sharcigu uu sheegay rumeeyeen oo aysan ayagu arag yuqiimuuna salaata salaadana hagaajinayaan wa mima rasaqnaahum yunfiquuna waxay aan siinayna wax ka bixinayaan waladiina yu'minuuna bimaa unsila ilayka iyo kuwa maaragtay wixii lagu soo dejiyey rumaysan wamaa unzila min qablika iyo dadkii ka horreeyey ambiyada ah wixii loo soo dejiyey wabilaakhirati hum yuuqinuuna aakhirana yaqiinsan oo huba ulaa'ika calaa hudan min rabbihim kuwaas waxay ku sugan yihiin hanuun xagga rabbi ka yimid wa ulaa'ika humul muflixuuna kuwaasuna waa kuwo dantoodii gaaray waxay rabeen bay gaareen walaa budda fi liimaani min an yu'mina ana muxamadan sala allahu calayhi wasalam khaatamu nnabiyiin waa laba maarmaan iimaanka qofku inuu rumeeyo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu yahay khaatamu nabiyiina laa nabiya bacdahu wa ana allaha arsalahu ilaa jamiici athaqalayni alinsi waaljinni fakulu man lam yumin bima jaa bihi falaysa bimuminin fadlan iska dhaaf can an yakuuna min wliyaai illaahi lmuttaqiina awliyada allaah oo muttaqiinta inuu ka mid yahay iska dhaafee muminba ma aha waman aamana bibacdi maa jaa bihi wakafara bibacdin fahuwa kaafirun laysa bimuminin qayb ninkii ka qaata qaybna iska diidaa isagana sidoo kaleeto laysa bimuminin kama qaala tacaala ina aladiina yakfuruuna biاllahi wa rusulihi kuwa ku kufrinayaan allah iyo rusushiisa wa yuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rusulihi allah iyo rusushiisa inay kala farqiyaan oo gabal ay diidaan rusushii ka mid a iyagoo la kala farqi karinin iimaanka billaahi uu yahay oo uu ka ratimayso aliimaan birusulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin waxaan rumaysannahay gobol wanakfuru bibacdin gobolna waan diidannahay sidaas u hadli maayaan laakiin oo ma dhahayaan bilisaani lmaqaal ku dhihi maayaan gobolna waan diidna gobolna waan rumayne waa waaqicooda sidaas a ah marka marka qofku waaqiciisa wax uu yahay waa la dhihi karaa saas buu leeyahay ama saasuu yiri ilaa waaqiciisii ficilka ahaa ayaa sidaas ah eh. wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wa yuriiduuna an yattakhiduu bayna dalika sabiilan arrintaas eh, wax u dhaxeeya oo iimaanka iyo kufriga u dhaxeeya ay waxay doonayaan inay waddo ka dhigtaan mana dhacaysoo wax iimaan iyo kufri u dhexeeya ma jiraan ama iimaan baa jira amase kufri baa jira ulaaika hum lkaafiruuna xaqan si dhab ayay kuwaasu yihiin kuwa gaalo ah wa actadnaa lilkaafiriina cadaaba muhiinan kuwaas gaaladaana waxaan u diyaarinaa cadaab adag oo maaragtay ihaanaysta waladiina aamanuu billaahi wa rasulihi walam yufariquu bayna axadin minhum ulaa'ika sawfa yu'tiihim ujuurahum kuwa allah rumeeyey rususha oo aan kala farqanin wax ayaga ka mida ah rusushaas ulaa'ika sawfa yu'tiihim ujuurahum allah subxaana wa tacaala ajarkooda buu siinhayaa yowma alqiyaama wa kaana allahu kafuuran raxiima wa min aliimaani bihi nebiga rumayntiisa waxaa ka mid ah aliimaanu biannahu huwa alwaasidatu bayna allahi wa bayna khalqihi fii tabliiqi amrihi wa nahyihi wa wacdihi wa waciidihi wa xalaalihi wa xaraamihi in la rumeeyo nebiga inuu waasido yahay oo adoomihiisa allah addoommihiisa iyo isaga uu u dhaxeeyo waxa uu ugu dhexeeyana waa wax xadidan waxa weeyaan fii tabliiqi amrihi wa nahyihi